dhashay marka xagga reabtigaad gabadha ka doono naag baan naag baan qudba siraystay saddex caruura bay ii dhashay kadibna waxaan ogaaday qudba siradu inaysan fiicnayn naagtaas hadda ma qabaa meherka cusboonaysii insha allahu caruurtii horena waa xalaal haddii ogaanshalaan kugu dhacday ninkii ogaabaasa laakiin warkiisu taagan yahay haddii mas'alo uu sheekh fatwo ka siiyo arrin ma u bannaan tahay qofkaas inuu sheekh kale weydiiyo si hubsado ha uu weydiin karaa hadday qadiyadu tahay inuu isleeyahay weli kuma qanacsanid waa sii weydiin karaa fatwada xukunkeeda muxuu yahay in lagu dhaqmo fatwada dee xukun sharciga ah marka laguu sheego haddii aan sidaasi su-aashii hore shakiya wax kaaga jirin adiguna wax burinaya aadan aqoonin diin ahaan lama khilaafi karo ma garanaysi dadkii garanaya diintu waa saasay ku dhaheen haddaad khilaafto wixii diin ahaan aad u garanaysay ood oo dumisay weeye saa darteed markaad khilaafayso weji aad ku khilaafto waa inuu jiraa shiikow qofka dumarka haddii ayadu damac rageed ku jiro ma banayn kartaa meelaha ay isleedahay way u qurxan tahay say u soo jiidato ninka ay doonayso su-aal fiican wey dumarka dabeecad ahaan waxaa la yidhahdaa midda meesha quruxsan bay banaysaa saasoo mataqaanaa gabadhu sharciga in baa u banaan inay banayso intaa ka badan ma banayn karto haddii cid guur ka rabta ay isu yimaadaan inta inihii aan ka soo hadalnay xaddii wasadka ahaayo iyadoo hadday ku raalli noqoto madaxeeda iyo timaheeda iyo gacmaheediiyo way tusi kartaa laakiin inay tiraahdo si raggu i arkaan madaxa inaan qaawistoon dariiqa wareego luuqluuqyada maraan rabaa xijaabkii sharciga xaaraan weeye inay ka tagto waxaad ii fasirtaa xadiiskan abqadulxalaali ilallaahi aalaaqu wa shukran lak xadiidka horta ka xadiid ahaan waa daciif oo ma sugna min xadiidki mucaad iyo kayrkiiba macno ahaan laakiin waxa looga jeedo waa macno ay nusuus kaleoo sharci a ah tilmaantayo alaaqu waa wax ilaahay jideeyey oo duruuftii aan laga maarmin laakiin rabbi ma jecla in la isfuro shaydaankuna junuuddiisa nabigu wuxuu sheegay markuu soo diro ee caawa riboodka iyo warbixinta la keenay nin walba wuxuu soo qabtay kii reer soo kala caydhiye ka soo kala furay baa meel dheer la saarayoo dadka ka saraysa wax weynoo shaydaanku ku farxa inay tahay baad ka garatay wax shaydaanku aada ugu farxay ilaahay ma jeceli aad u malaynaysaa halkaasaa xadiidka macno ahaan macnihiisa xambaarsan <clears throat> wuxuu leeyahay sheekh gabar baan ku heshiinay inaan guur xalaal ah wada galno laakiin aabbaheed oo dibadda jira ayaa wuxuu yidhi wiilka walaalkay oo galbeedka jira ayaan gabadha u rabaa marka qoyska intiisa kale oo ay hooyo ugu horeyso waxay leeyihiin gabadhaanada rabitaankeeda waa inaan tixargelinnaa marka waxay igula taliyeen inaan take away isticmaalno musuq maasuq layskula talinaya mashaakil waayo marka sheekh sheekow maxaad igula talinaysaa masaladu hadday talo tahay teekaway ha aadin gabadha aabbaheed hadduusan cudurdaar sharciya haynin qaadiga aad hadduusan cudurdaar sharci ahayn qaadiga aad laakiin intaadan aadin isaga iyo adig iyo aabbaheed cid idin dhexdhexaadiso oo sharciga garanaysa oo wax qiimaysa soo geli haddii markaa iyagii ay dad diintiina yaqaana ay u arkaan waxaan cudurdaar aan sharci ahayn inuu yahay qaandhigaa ku xaraan ee teeka weeye xaaraan waxba ha fain ishtajaruu fasulطaan waliyu man laa waliya lahu aad sheekh waxaan ku weydiinay aad ku weydiinayaa nin baa gabadh jeclaaday kadib wuu uureeyey uur uur laba bilood ah kadib ayuu doonay waana la siiyey xariga ama meherku ma xalaal baa ilmahase ka waran ilmuhuna waa wacal guurkuna waa baail waxba kama jiro guurkuna naag uur lahoo xaaraan uurku caloosh ugu jiro oo ilmahan lagu qarinayo oo abtir iyo nasabad lagu doorinayo xuquuqaan lalahaydna musuq maasuq loo samaynayaa lagu xalaalaynayo sadu daraaci baabkeed mamnuuc weeye ilmahana de sharcila iyo meherlaan buu ku caloolgalaye wacal xataa haddaanaa dhalay aad tiraahdo sharcan ilmahaagii noqon maayo lagugu abtirin maayo sheekhu gabdhuhu saa darteed hay is-ilaaliyaan waxaasoo kale beri waa looga tegi ninkaa waxaa waajib ku ah inuu arrinta qarxiyo inuu sheegay ilmahan xaaraan inuu ku caloolgalay guurkiina inuusan asixin aniga iyo dadka lamid ah noo soo tiri inaan idhi guurkaas waxba kama jiro saa darteed eeddu gabadhay ku hariye gabdhuha is ilaaliyaan de sheikow waxaan ku su-aalayaa nin baa ila baxay saddex sano ka hor anigoo jooga soomaaliya kadibna hooyadaybaa iga soo kaxaysatay isagoo aan idhisan kadibna nairobi baa lay keenay marka ninkaas ma igu xiran yahay su-aashaydii horaa laga gartayoo guurka laa nikaaxa ilaa biweliyin weeye qaar meel xalaala raadso wuxuu yidhi salaada maqrib baa tukaday la-aan waanan halmaansanaa inaan soo celiya maygu waajibba haddaad xasuusatay inta salaada waktigeedu joogo waad soo celin haddii kalena maya daliilkuna waa musii'i fii salaatihi salaadihii tegay soo celi lama dhihin tii waktigeedu joogayna salli fa innaka lam tusalli baa lagu yidhi nin ayaa haweeney haweeney qabay muddo kadibna wuxuu awoodi waayey xaqii gogasha maxaa xalaala waana muddo dheer gabadha ha fasaxo wax xalaalana ha raadsato cabdiraxmaan bin zabiir bayba ka soo cabaaday oy tihi maa macahu ilaa milu hudbati thawbi wax maradaasoo kaletaa meesha yaalla cunadiina haddii ciniin noqdana xaq bay ulahayd inay fasaqanto ama waa hore ha jirto ama dib ha kala soo darisay isku mid weeye gabadhaa ninka ha fasaxo hadduu diidana iyaduna guur u baahan tahay oy doonaysa inay tagtana qaadiga intay tagtana fasaqato shaydaan ayaa waswaas iigu dhaliyey dhali dhaliyo marmar waxaana isweydiiyaa ilaah yaa abuuray ee maxaan sameeyaa bliis su-aashani ma cusba nabigaa sheegay calayh salaatu wasalaam wuxuu shaydaanku midkiin buu u yimaadaa markaasuu hi waxaan yaa abuuray allah kanna yaa abuuray allah kanna yaa abuuray allah isaga allahan wada abuuray yaa abuuray bu idin dhih halka haddaad gaarto shaydaankana iska naara buu yidhi ilaahayna ka mahra sheekadaas joojiya culimmada qaar ba waxay ku dareen waxaad akridaa huwa alawalu walaakhiru waaldaahiru waalbaatinu wahuwa bikulli shayin caliimun aayadda akhri ilaahay ka maangaloo ducayso sheekadaana iska xirbaabkeeda midda kale anigoo nin ah timaha haddaan jilciso marsado ma dembibaa haddii aadan dad khayaanayn horaan idinku sheegayo inshaa allahu tacaala asalkii ibaaxada iska noqon haddaadan nin guurdoon ahayn oodan gabdhaha si kale inaad ugu sheekaysan rabin markaasi waxaa la rajaynayaa dhib ma laha laakiin inkastoo jilcisada aad marisay rafaad badan aad kala kulmiyo jareerkii barba hoosta ka soo bixi mogtay tima la madoobey oo hoosta ka soo cadaaday iyo kuwa kor laga jilciyo hoosta ka soo adkaaday iyo sheekada wayba iska fashilmi doontaaye laakiin maalmaha ay cusub tahay jilcintu haddaadan dad ku khayaamaynin oodan musuq maasuq wadin asalka ibaaxada wax ka bixinaya garan maayo sheekhow maadaama guurkii adkaaday gabdhihiina laga raacay nin dibad ka yimid ama u socda haddii las haddii la soomana soonka nairobi aan dareemayn maxaa nala gudboon ninkani wuxuu leeyahay guurkiina waa adkaaday soonkiina wax waa tari waayo xal baa wadaadoo lagaa rabaa sooma aw raggeeda gabdhaha hayey war alka war raggaas alhay war kasokaa loo soo fikiro guurkana hala sahlo ragganna waa dee rag badan baa gabdhaha gabdhahayaan umalay nin macalin u iyo nimay la dhasheenbe hawsha ha la fududeeyo xaalad adag baa la tilmaamayaaye salaamu calaykum sheekh salaada duxada sideedda subaxnimo ma tukan karaa anu saacad kuuma qaban karo laakiin qoraxdu markay soo baxdo waxoogay joog ruux qof jooggiina ay kor uga soo kacda halkay ka soo baxaysay waa tukan kartaa si kale haddaan kugu idhaahdo saacaduhu in badan waxay tilmaamaan xilliga qoraxdu soo baxdo xilligaa rubuc saac ilaa labaatamiyo daqiiqa ku dar intaasay badanaa ku soo gaartaa qadarkaasi gabar ayaan guursaday baabunikaaxi lagu jiray si fiican bay su-aaliisu socdaan gabar ayaan guursaday kadib waxaan ku arkay jirkeeda in meel madow tahay meelna caddahay waxay isticmaashay daawo anoo ka qay anoo ka qiyaasanayo baraska ma u furi karaa markaa khiyaanadan hadda idin laatimaa isabcelinayso uma arag hore baan idiin iri waxaa la yidhi doqon iyo digsi dabadii baa madow ma maqasheen gabadhaasi waxay samaysay waa dembi musuq iyo khiyaanadana sharcan ma banaana haddii qofkii ay khiyaanada timid waxaan dhihi lahaa reerkii hadday sideeda kale diinteeda iyo dabeecaddeeda kugu fiican tahay reerkaaga dhaqo haddii aadan niyad iyo u haynin ood leedahay hadday dabaalxumada hiriqa ka bilowday oo bilowgiiba musuq maasuq bilowday aadan niyad u haynin waad iska fasixi kartaa ee wakhtiga dhumine <clears throat> waxaan kaa doonaynaa labadan xadiidin aad noo kulmiso man masa dakarahu inha wadcatu minka laba shar maad usoo celisay mar labaad bay soo martay sooma ahayn shiikh maxay diintu ka qabtaa in gabadha gabdhaha meher looga dhigo kitaabka kitaab qur-aana masaladaa waxay daba socotaa kitaabka qur-aanka in la iibiyo ma banaan tahay kitaabka qur-aanka beec ma geli karaa bay masale fuqahadu ka doodeen ah baag hore cumuuman kutubu cilmi sharci ma la gali karaa baa doodii ka taagnaan jirtay mar dhexdaasana qur-aankaa dood badani ka dhacday qur-aan ma la iibin karaa ma la iibin karaana waxaa keentay su-aalah qur-aanku maal ma yahay horta oo qofku hadduu dhintana ma laga dhaxlayaa mise awqaaf iyo masaajidunbaa la geynayaa haddii ninku kutub qur-aan oo badan ka dhinto ma loo xaraashayaa xoolahoodii dadka si loogu qaybiyo masaladu masale hal meel fadhida meehe masaladii haddii la yidhaahdo say fuqahada qaar yidhaahdeen maal buu noqon karaa oo ciwad buu geli karaa oo sida maalka loola macaamilika kitaab ahaan meel wuu noqon karaa hadduu wax maaloo macno la gooyo hadimada qaarka qabta maal ma noqon karo kutubulcilmi gaar ahaan qur-aanna lama iibin karo waxay yidhahdeen dee ciwad manfaca ma noqon karo gabadha budcigeedii iyo meherkii looga dhigo masaladaas labadaa qowl baan garanayaa laakiin aniga ka raajixa iima kala cadda bal wadaadada kale sheekhumal iyo ugeeya aabbahay waa dhintay allah naxariisto waxaa ila joogo walaalahay weli ma ii noqon karaa wiilka ugu yar oo qaangaar ah aga joogo oo jooga oo kuwa joog oo jooga kuwa kale mase waa qasab waxay ku xidhan tahay wiilka ugu yari haddaad aabbiyo hooyo wadaagtaan wuu kuu noqon karaa dana kuma xirna haddii aydan aabbiyo hooyo wadaagin waxaa su-aal iman waxaad aabbiyo hooyo wadaagtaan oo ka sokeeyo kaleh walaayada ma jiraa haddaad haa tiraada maya hadday maya tahay oo wax kaabiyo hooyo ayd wadaagtaan oo kalaba uusan jirin mar hadday ka sinmaan yari iyo weyne laguma kala mutee aabbiyo hooye siaad wadaagtaan baa lagu kala mutaa waxaan joogaa qurbaha waxaana ka shaqeeyaa hoteel oo aan u qaabilsanahay shididda shiididda qudradda hoteelka waxaan u malaynayaa meel cunto wey jiif maaha shiididda qudradda laga sameeyo cabitaanka hoteelka hoteelka qayb ka mid ah waxaa lagu iibiyaa qamri marka waxaan rabaa inaad iga nasteexayso waxay diintu ka qabto shaqadaas aan hayo iyo xalaal iyo xaaraan waxa ay tahay hadalkan haddii aan ka fahmo khudradaad shadiishiiddo cabitaanka laga sameeya taniyo khamri baa ka mid a ah caairaha iyo muctasiraha baad soo geli lucinat fi khamri cashara toban baa khamra darteed loo lacniday waxaa ka mida ah caairaha midka soo shiidee soo miira wa muctasiraha ka loo soo shiido haddaad khudaartii u soo shiido cabitaankii khamriga laga samaynayey saasaa hadalka iga muuqata adaa ii faahfaahin doonee hadday sidaas tahay ilen waxaa tihi kamrina waa lagu sameeyaa kamrigu waa cabitaan cabitaanka khudaarta laga sameeyaan shiidaa taa macnaheedu waxaan ka fahmayaa way ku jirtaa khamriga lafteedu waxaa khudaarta usoo shiidayso lacana lucina fi lkhamri cashara caasirahaabaa ka mida kan soo shiidee soo diyaariya de caasira mshankilahyd baa lagaa raba war xalaal raadso bal noo fasir munaafiq murtad mushrik kaafir iyo gaal maxay kala yihiin bal arrintaa waxoogay nooho keesa ugu daran buu yidhi masaladan waa masale iska dhib yar horta gaal waa af soomaali inta horena waa carabi mushrig waa gaal kaafirna waa gaal murtadna waa gaal munaafiqna waa gaal intaba gaalo wey laakiin qaabka gaalnimadoodunbaa kala duwan ninka munaafiqa la yidhaahdo waa nin gaala laakiin islaamnimo sheeganaya oo muujinaya laakiin islaamka aan rumaysnayn ilaah ma rumaysna ama aakhare ma rumaysna ama diinta ma rumaysna ama rasuulka ma rumaysna laakiin dan iyo waxun buu leeyahayo dadku wax laga yaaba uu iskala tukanayo iskala ashahaadanayo munaafiqa si kale aan kuu dhahee waa uurka gaal korka muslim wey korka muslim uurka gaal baa munaafiq la yihahdaa marka waa gaal gaalnimadiisa laakiin uurkay kaga jirtaaye ma muuqato islaamiguu sheeganayaa ninka la yihahda murtadna muslim buu ahaan jiray diintiibuu ka baxay murtad baa kaa lahaa waa gaal laakiin nin gaaloobay oo islaamnimo ka tegay wey mushrik iyo kaafir waa laba eray oo markii mid la isticmaalana isku mid oo gaal gaal walba oo dhan ku dhaca markii la isu keenana kaafir waxaa soo waxaa la yidhaahdaa ninka kitaabkala rumaysan laakiin diintan aan rumaysnayn yuhudiya kristanka mushrigna waxaa la yidhahdaa kuwa ilaahyada kalee badan rumaysan baa la yidhaahdaa war kooban weeye wixii faahfaahina cashiro dheerdheer dheh sheekh ninkayga ninkaygii wuxuu ku maqan yahay dabadda iimana imaado biilna iima soo diro <clears throat> inaan iska fasaqaan rabaa maxaan sameeya qaadiga u tag xukunkaa wilaaye iyo qadaa baa iska lehe hadday saad sheegaysa jirta xaq baad u leedahay nooga waran qaadiga ay magacowdo dowladda gaalada ah maqaadi harci maqaadi sharci ahbaa xagga shareecada islaamka haa hadduu fulinayo wixii shareecada waafaqsanaa masaladana masale cusub ma aha masale qadiim fii taarikhi lmuslimiina wey nimankii bani cubayd ilqadax la dhihi jiray faatimiyiinta la baxay waxay culimmadu fuqahadu ku itifaaqeen buu ahaa waktigoodii inay gaala yihiin muslimiintana way haysteen muslimiintuna qudaad bay u ahaan jireenoo qadahooda sharcigana waa furi jiray culimmadu ninkii la dhihi jiray asultaanulacdam taymur link culimmada in badan oo ka xakamuu bikufrihi wa ajaazuu xukma qudaatihi way ogolaadeen marka haddii uu ninkani wilaayadan si sharciga ah u fulinayo wej bay leedahay meelo badanna culamada muslimiinta waa lagu soo dhaqay maxaa ka jira in marka suurta soorta suurta dambe suurka qiyaamada wey marka suurta dambe ee qiyaamada nabi maxamed sal allahu alayh wasalam ayaa ugu soo hor toosaya dadka mise nabi muuse <coughs> kama nabigu wuxuu yihi ala slaam qofka toose ugu horeeyaa noqon muusaan arkayaayo haysta carshiga tiirashiisa ma garanayu yihi nabigu ma hortay buu soo toosay isaga isaga tii adduunka uu ku suuxay baa loo xisaabiyo maba suuxin ma kala garanayo haddii nabigu yidhi casra ma kala garanayo iga soo hortoosay inuusan suuxinba anuma ku dhihi karaa hebel baa soo hortoosay markeed anugu halkaas meeshaas kuma miiqmiiqi karo ilama ekee waxaad weydiisaa nimankii yidhi khudnaa baxran waqafa ambiyaau bisaaxirihi cilmiga ambiyadu ka gaabsadeen waanu anagu kala fiiqnay oo kala jeexnay oo halka bac baanu dheernahay nimankii sheegtay meelahanay ka dhow yihiin orod u soo weydii iyagaa laga yaaba ka dhahaan shiikh hadday naagtu dhimato meherkeeda yaa leh see ninku xoolaheeda ma dhaxli karaa xaggee jirtay miiraadka markaan soo maraynay hadduunan siinin hadday caruur ka tagtayna afar meelood meel isagaa leh inta kalena caruurta dhaxalkeeda leh haddii ay ka tagtaiyo dadki kale la dhaxlaya haddaynan caruurba ka teginna nusna isagaa leh nusna reerkoodiiyo aabbaheediyo baa la siinayaa sheekh waxaan ku weydiinayaa haddii aan laba xaas leeyahay oo ay kala joogaan soomaaliya iyo kenya sidee aan ugu kala qaybinayaa habeenada waajib adigu ku saaraan weeye meesha aad joogtay isugu gee wixii intaa ka baxsan waa xaqay leedahaye cafis weydiiso anigoo aan joogin muddadaas cafisunbay ugu fududahay iyo inaad cafis ka dalabti iyo inaad keento meesha aad joogto saad ugu qaybin karto y ya nin reerkiina meel buu kaga yimid mid kalena u qarsanayaa qasab wey ha markaas reer ma guursatay qayb bay yeelatay qofta dumarkiina qoyska reerku ninkuna wuxuu xaq u leeyahay baahidiisii guur inuu ka helo iyadana waxay xaq sharciga u leedahay baahideedii guur inay hesho inaad meel intaad ku tuurto intaad doonta iska maqnaato lama ogola saa darteed xaqii la noolaanshahay lahayd haddayna iyadu raalli ka ahayn xoog meelaadan joogin inay ku dekanaato xaq uguma lihid sheekhu wuxuu yidhi takhtar ma ka dhalin karaa dumar dhalmada dumarkana ma ka ganacsan karaa isaguo ka ganacsigeeda muslin hadduu yahay dumar ka dhaliya dumarkana la heli karo ka ganacsigeedu uma bannaana laakiin daruura hadday keento oo dumar ka dhaliya la waayo ama qoftii dumarka ahayd dhalmadeedii xaalad ay gaarto ay haweenkii ka dhalin jiray qaban waayeen oo nin dhakhtar oo aqoon dheerla loo baaday markaasi daruurada way banaynaysaa horeyna waan usoo marnaan u maraynayaa <clears throat> emailka ayaa la iigu soo diray waraaq waxaana la ii dhahay waxaad noo soo dirtaa dirtaa magacaaga da-daada iyo aqoontaada waxayna ii sheegeen in laga yaabo inaan helo abaalmarin marka hadiyadda ama abaalmarintaas xaaraan miyaa war waxaan kuu sheegaa nimanka burcad inay ku dhacaan raba weeye iska ilaali gaar ahaan waad waalan tihiino waraaqaha yurub hadday idinka yimaadaan si waalli ah baad ugu dhacdaan waxay rabaan magacaaga iyo da'daada markay helaan inay raadiyaan meeshaad akown banki ku leedahay oy lacagta kala baxaan bay rabaan aad bayna u dhacdaa waxaana ugu badan meelaha laga soo dira waraaqaha spain iyo france baa ugu badan intaa faahfaahin ka badan haddaad rabtaan safaaradda sbaanishka la xiriira ilaa dhowr iyo toban website iyo baydinsiin iyo bogba interneda oo lagaga digay iyo dadka saa lagu dhacay la sheegayo marbaa waraaq laguu soo diri lacag baad ku guulaysatay lagu leeyahay markaasaa lagu leeyahay akown furo intaa fiigaa intaa ku shub nambarkaa gooso akownkaaga in la helaa la rabaa kadib akownkaaga faaruq aad u tegi niman burcadoo qalin shubataa weeye documents baa la samaysan magacaagaa lagu samaysan saxiixaagaa si uun ku bangiga ka shaqeeye la laaluushi saxiixaagaa la foojariyey da-daadaa la helay wixii bangi iyo meel lagu yiilay baa la xadi kow laba waxaa la samayn dukumentibaa magacaaga iyo dadaada lagu samaysan waxbaa lagu dhici waxbaa lagu boobi karaymkii iyo dembigiina dawladdu dembi ahaan aday kuusoo raacan waxan yaa laydinku siri intaasoo qof oo baxar ku gashay baan aqaanaa qaar intaan kala teliyey jooga yidhi akawnadoodii la faaruuqiyey baan garanayaa marka safaaradda sbanishka intaad la xiriirtaan haddaad weydiisaan waraaqaadna looga soo diray maxaa jira waxay idinka digayaan waxayna idin siin doonaan websaytyo tiro badan maraan la xiriiray safaarada faransiiska galbeedka aan joogayna dhowr websayt bay siiye waxaan umalayn rikoorkayga haddaan ku noqdo websaytyadii la siiyey qayb badan oo badan referensigoodii iyo xigashadoodii waan ka soo heli karaa baan u marka nimankii aan laydin dhicin dembi aydaan gelinna yaan hadhow maxkamadiiya laydiin saarin oo laydiin qabsanine sheekadaa beenta iska ilaaliya baasha lacagta jacaylkeedu marar bay hunguriwdhunguribaadmwedmaarkalayidhi mugta hungurigu markuu wax u muuqdo wadka ka sokeeya maarko meel xun buu ku dhacaa su-aaluhu way dheeraadeene sheekh faaraxintan waad iskala noqon sheekh adoo raalli ah maxaan ka raalli noqdeen su-aalaha caadil isweydiiyaan waxaan rabaa inaad su-aashaan naga jaahil bixiso bismi llah tal wuxuu soo wadaa taasoo ah in cunug ku dhashtay masaafo uu yahay garab wacal ama ilmo caadi ah laba mid weeye qofkaa masaafada sameeyey hadduu qof loo sheegay oo og inay xaaraan tahay oo laa nikaaxa ilaa biwaliyin yaqiinay hadduu yahay ilmahana waa wacal wuxuu sameyn xaaraan wey haddii qof uusan aqoonin uu yahay oo wadaad u sheeka xumeeyey meherku waa celis ilmuhuna waa xalaal waladu shubha la yidhaahdaayo mar hadbaa ficnaan lahayd sheekooyinka way soo bateene baabu masalau ansaabi inaan ka hadlo nasabku muxuu ku sugnaadaa qasab ma aha ilmaha waa xalaal marka laleeyahay inuu meherku sax noqo qasab maaha qofka qaacidaan idin marka guur kasta oo qofka caamadii nin culuma ku sheegay xalaal uga dhigo sidaana uu xilo reerinta ku yeesho ilmo ku dhalo xilliguu dib ka ogaada wixii inuu qalad ahaa guurkuu sixi wixii kasta oo ilmo oo sidaa ku dhashayna waa xalaal waana ilmihiisii wayna ku abtirsan saas darteed haddii la yidahdaa guurku waa qalad macnaheedu ma aha ilmuhu waa xaaraan laakiin ninkii ogaansho la-aantaasaa cudurdaara ogaansho la-aanta waayo ninkani xaaraan samee ilmana xaaraan ku dhal kuma talagelin aqoon la-aantaa iyo jahligaasaa ictibaari cudur sharci a ah leh laakiin ninka ogaa inaynan asaxaynin oo aanay bannaanayn oo u bareeroo ku talagalay nin xaaraan u bareeroo ku talagalay weeye ku talagalku wuxuu keensadana waa inuu xambaaraa oo dusha uu ritaa marka masalada markii la yidhahdaa guurka masaafada ma asaxo ilmuhu waa waca lama dhihine haddii uu ninku ogaa inuusan asaxayni sidaana u sameeyey waa nin zina ku talagalay wey ilmuhuna xaaraan wey laakiin dadkan loo faasheeka xumeeyey ee qaarinta laga qaatee loo qildeeyey ee wadaadku teeka wey masaafo u raacay guurku waa celis oo laa nikaaxa ilaa biweliy wey ilmuhuna nikaax faasida buu ku dhashay iyo kii watushubha ku dhashay oo dhan ilmo xalaal oo isaga loogu abtirin wey marka masalada wixii intaa ka badan guurka iyo ilna ansaabta ku saabsan haddii ilaah yihahda mar baan masalaةansaabi ka hadli doonaa haddii alla yihahdo inkastoo laba saddex muxaadaro oo isxiriirta ilaa afar shan ay u baahan doonto haddii la rabo in la tafaftiro labada su-aal ugu dambeeya gabar iyo eeddadeed aabbe eeddadeed aabbaheed la ilmo adeer ah eeddadeedoo aabbaheed ay ilmo adeer yihiin baan u malaynayaa eeddadii koobaad ma aha waa eedda ina adeer ah. ma la ysla guursan karaa ha oo gabadhan aabbaheed baa gabadhaa guursan karo ilma adeer ahaayeen marka waxaa laga hadlayo waa eeddadeeda maxramka u ah ama eedda labaadeeda ay awowgeed wada dhasheen ilaana waxaan idhahnay eeddo ma guurto taabaha la dhalatay waa eedo taawugaa la dhalatay waa eedo marka eeddo ma guurto baan idhaahnaaye eeddadaas aabbaha maxaarimtiisa ah baan la ogolayn laakiin eedda ina adeer walaalkeed baaba gabadha isguursan karaa ee maxram isumaha ajaanib bay kale yihiin waa un qaraabo guud sheekhow naagtaydu weysada maiga jabisaa mise igama jebis tan maxaa noogu soo daysay de boqol jeer baan ka hadalnay wakti dhumisun soo maa haweenku cala saxiixi waysema jebiyaano nabiga caaisho xaaskiisa ayd kama jebinin adiga hadday taada kaa jebinaysaa loo ay kuu taallo wey nabigase xaaskiisu kama jebin caaisha isagoo guriga ka baxay dhunkaday horeyna salaaduu ka sii galay xaaskiisii bay ahayd annaga waxaan haysanaa laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana isaga ku dayda meel kale adina daadlaha ku talabay subxaanaka allah bixamdig ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk arnay oon ku jirnay weli kitaabu talaaq iyo qoyska kala tegiisa iyo qaababka u dhici karo waxaanan soo gaarnay halkuu i faslun wayamliku اlxuru ثalaaثa taطliiqaati wاlcabdu taطliiqatayni wayamliku اlxuru ninka xortiihii wuxuu haranayaa oo milkiyaa oo leeyahay oo xaaskiisa iyo reerihiisa uu ku qabaa alaaa taliiqaatin saddex dalqadood walcabdu addoonkuna taliiqatayni laba dalaaqood buu ku qabaa arrintaa culimmada waxa ay ku saleeyeen laba arrimoodba amaa midda laba masalo weeyaa idhaahdo masalada hore <clears throat> waa qofka xorkii ninka aan addoonka ahayn aan lalahayn markay nigi haween guursado ama waxaas yeesho inay saddex dalqadood isku qabayaan waa nasul qur'aani wey ilaahayna subxana wa tacaala markuu yidhi aطalaaqu maratani faimsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan oo culimadu waxay aطalaaqa rajciga ee la soo ceshan karaa waa laba jeer wixii dhaca fa markaa wixii ka dambeeya inuu si fiican u haysto iyo tii saddexaad baynu ugu daro tasriixun biixsaanin ah markaa saddexdaa wixii ka dambeeya xukunkeedu waa noo iman doonaa in insha allahu tacaala laakiin asalku alaaqu inuu saddex yahay oo saddex dalqadood reerku ay isku qabayaan ogahay ahlulcilmiga wax khilaafa kama taagna dawaahirka aayaadka iyo axaadiidtuna sidaas ay tilmaameen masalada labaad wuxuu yihi walcabdu addoonkuna tatliiqatayni labuu ku qabayaa masaladan waa masalo ay qabaan culimmada fuqahada intooda badan oo isugu jira shaaficiyiya maalikiya xanaabila saxaabada iyo taabiciinta dad badan oo ka midana waa laga soo guuriyey sida cumar iyo ibni cabaas iyo radi allaahu canhum jamiican iyo dad kaloo iyaga ka dambeeyeyba ay qabaan masalada addoonku laba dalaaqood buu leeyahay waxay yidhaahdeen laba arrimood baanu ku salaynay mid waa qaacidada guud ee baabunikaaxba ay ku soo saleeyeen ay yidhaahdeen ninka xortihii afar buu guursan karaa addoonkana labuu guursan karaa waa qaacidada ah alcabdu nisfu lxuri ninka xorta ah niskii buu ahaadaa taa waxay keenaysay hal dalqadiiyo bar inuu yeesho laakiin dalqadi ma qaybsanto maadaama aanay hal dalqadi qaybsami karin in la iswada raaciyo laba laga dhigo saasaan labada u buuxinay bay yidhaahdaan waxay yidhahdeen arrintaa kusii adkeeyaan markii aada nusuusta alaaqa ka hadlaysa cidday la hadlaysae la khitaabayso waa ragga ninkii ragga ah markay la khitaabto inuu wax furo iyo inuu daayo waa xaq isagu uu leeyahay xuquuqda dadku ay milkiyaanna waxaa saamayn ku yeelatoo tahiirisa xorriyadiiyo riqiga iyo addoonnimadu saamayn bay xuquuqda yeelashadeeda ku leedahay walihaadaaba waxaa niri bay dhaheen xoriyadii addoonnimada wuu isku khilaafaa baabu nikaax iyo baabu zawaaje baabu talaaqna isaga lamid ha noqdo intaa waxay ku dareen afar la wariyey xadiid la wariyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ay dhaheen talaaqu cabdi tatliiqataani addoonku laba laba keliya muu wax ku furi karaa oo dalqad saddexaadba malaa laakiin xadiidkani ka xadiid ahaan daciif weeyo ma sugna marka koowaad nin daciif oo mudaahir la yihahda ibnu aslam la yihahdaa ku jira marka labaadna sheekhiisaoo suqdiy ibni sinaan la yihaahdaa ku jira laba nin oo sanadkoodu qaarkood mutaabacaadba ha yeeshaan ee dacafaa ku jira nin daciifa wuxuu soo guriyena wax badan laguma salayn karo masaladaasi fuqahada xanafiyadaa khilaafay oo iyagu yidhi alxuru waalcabdu sawaaun aayaadka qur-aankuna say alaaqu maratani fa imsaakun markay lahaayeen xori i addoon maanay kala qaadin wax daliilana kuma asixin in dadka qaarkii la khasiso oo laga saaro haddii daahirka aayaddu saddex dalqadood in laysku qabo uu yahay aayad iyo xadiid iyo ijmaac wax ka saarayna aan la helin waxaa weeyaan bay idhahdeen takhsiisun bilaa mukhasisin iyadoon wax daliiloo lagu khasiso jirin in daahirkii naska la khasiso weeye taasina waxay dhaheen taxakumun waa sadar nin suu raba iska yiri wey wax daliil iyo xujo wanaagsan la taaban karaa ku salaysan ma aha wayasixu listinaau in wax laga soo reebo asixi fi alaaqi alaaqa idaa wasalahu bihi hadduu la xiriiriyo halkan wuxuu leeyahay mualifku raximah اllahu ninku markuu haweentiisii waad furan tahay yidhaahdo dalqaduhu saddex bay ahaayeen hadduu saddexdiiba israaciyo ama labaad ku furan tahay yidhaahdo wax waa ka soo reebi karaayoo saddexdii baan kugu furay hal ma ahane ama laba ma ahane wuu dhihi karaa ama labaan kugu furay mid ma ahane waa dhihi karaa buu leeyahay haddaba istinahani waa cadadkii alaaqaadka iyo furitaanka oo inta la duuduubo oo tiro la sheego kadibna laga daba tago oo qayb lasoo reebo way asaxaysaa buu yidhi halkan laba mas'alo baa waxoogay in la yar bidhaamiya u baahan masalada koowaadi dalaaqu waa qowlkii jamhuurta buu ku salaysan yahay hadalkan uu mualifku yidhi iyo madaahib اarbaca waa ay qabeen oo ahaa dalqaduhu way israaci karaan labaa israaci karta saddexna waa israaci kartaa oo ninku hadduu yidhaahdo saddexdii baan kugu furay saddexdaba way dhici labaan kugu furay hadduu yidhaahdana labaduba way dhici taasay ku salaysan tahay mas'aladu laakiin waa masalo khilaafi oo waxoogay culummadu isku maandhaafeen haddiise daahirka naska la yidhaahdo labana isma raacaan saddexna isma raacaan haddii nusuusta loo noqdo waxaad ogtii nabiga alay slam xilligiisii baa waxyigu degi jiray intii uu noolaa nabigu calayhi salaatu wasalaam hal dalqad ka badan isma raaci jirin oo xataa ninku saddex iyo ama soddon midkuu doonaya hadduu yidhaahdo hal dalqad unbaa laga soo qaadi jiray waxa kale kalaam laqwi ah oon wax macno lahayn buu ahaan jiray hadduu saddex yidhaahdo hadduu laba yidhaahdo hadduu hal yidhaahdo nabigu calay salaam wuxuu xukumi jiray hal dalqadii inay dhacday weligiina laba ma xukumin saddexna ma xukumin sidaasuu nabigu ku tegay sala allahu calayh alih wasalam xilligii khilaafada abuubakar radia allahu canhu labada saniya waxa yar uu haye muslimiinta haddii saddex baan kugu furay ninku yidhaahdo halun baa laga soo qaadi jiray hadduu labaan kugu fura yidhaahdaa hal baa laga soo qaadi jiray oo laba dalqadood iyo saddex toona isma raaci jirin xilligii cumar khilaafada radi allahu canhu ardaahu la wareegay labadii sane ugu horeysay sidaa unbuu arrinku ahaan jiray oo ninkii saddex yidhaahda cumar laftiisu hal unbuu ka soo qaadi jiray laba sano kadib baa dadkii saddex baan kugu furaydiibaa badatay saddex baan kugu furay iyo labaan kugu furay baa badatay saxaabada qayb ka miduu u yeelay oo la tashaday intii markaa ka agadhoweyd qaybo kamida mida markaasuu wuxuu hi war arrintan dadkii waa fududaysteen saddexdaa unbay ku hayaan hal in laga soo qaadi bay ogyihiine balkan dalaaqa ee kaftanka iyo ciyaarta galay aynu yar xakamayne maxaa idinkala quman ninkii saddex yidhaahda saddexduba way ku dhaaftay haddaan dhahno kolba raggii la joogay intay riwaayaadkaan arkay sheegeen waa nala quman tahay bay ku yidhaahdeen sidii buu cumar ku fuliyey intii ka dambaysayna culimadii aimadii iyo intii ka badnaydi sidii bay ku qaateen fuqahadii mutaakhiriinta ahaa qaarkoodna waxay yidhaahdeen ijmaac bay soo guuriyeenoo muslimiintaaba isku raacay bay yidhaahdeen walow kutubul aathaar haddaad ku noqoto oo sunanka saciid ibnu mansuur iyo musanafaynka ibnu abi shaybe iyo cabdirasaaq iyo kutubta aahaarta haddii aad ku noqoto aada helayseen culimmadu ismaandhaaf ku jiray laakiin fuqahada mashaahirtaee waaweyn iyo mas-uuliyiinta iyo dowladihii muslimiintu madhabkaa israaca abay ah ku xukumi jireenay maamuli jireen de haddii qadihii iyo dowladdii labaduba saa ay isku raacsan yihiinna ninka khilaafay warkiisu ma muuqan jirin taariikh ahaanun baa loo hayaaye wax caan ahay oo la wadoogaa ma ahaan jirin haddaba culimmada qaarka yidhi laba iyo saddex isma raacaan waxay yidhaahdeen haddii ijmaac la yidhaahdo ijmaac baa ka horeeyey oo xilligii abubakar iyo labadii sane hore cumar ijmaac baa dhacay usuuliyiinta usuulka haddii lagu noqdana ijmaac ijmaac ma nasakho ijmaac isagu naasikh ma noqdo mansuukhna ma noqdo ijmaac dhacay ijmaac kale ma nasakhi karaa maya waxay leeyihin masaladan masaladii ma aha alijmaacu bacda alikhtilaafi masale laysku haystay gadaal ma laga ijmaaci karaa ma ahane ijmaac bacda ijmaac wey saa darteed kan hore kanka horunbaa saxe eh. kan dambe waxba kama jiro waxay dhaheen ka hore weliba daliil iyo nas buu wataa nas iyo ijmaac baa israacay ijtihaad khaaطia ah wey wixii ka dambeeyey oo dhan arrinkaa waxaa warinaya imaamu muslim fii صaxiixihi min xadiid ibni cabaasin radi allahu canhuma wa in nabigu yihi sa inuu yihi ibna cabaas kaana alaaqu fii cahdi rasuul kaana alaaqu halaai fii cahdi rasuuli sal slam wa abi bakrin wa sadra min khilaafati cumar riwaayadka qaarkood wa sanatayni min khilaafati cumar kaana alaaqu halaai waaxidatan saddex baan kugu furay xilligii nabiga iyo abubakar iyo qaybtii hore ama laba sanoo cumar ah saddex baan kugu furay hal mid baa laga soo qaadi jiray haddii nabigeenu saa xukumay calayhi salaatu wasalaam abuubakarna saa ku tegey cumarna markii hore ahaa ijtihaad isaguu ijtihaaday iyo raggii la joogay ay ku waafaqeen duruuf jirtay bay xaaladdu sidaa u fatwoodeen laakiin naska iyo ijmaacu waa horeeyeen walihaada masalada sida saxdaa ah daliil ahaan marka la yidhaahdo saddex iyo laba tono dalaaq isma raaco maxaa looga jeedaa saddex isma raacaan iyo laba isma raacaan maxaa looga jeedaa way masaladu way farac furuuc badan tahaye laba suuro oo dadka aada ishtibaah iyo mugdi uga gala baan tilmaami alaaq isma raaco dadka qaar waxay u qaateen saddex baad ku furan tahay iyo labaad ku furan tahay isma raacdo laakiin hadduu ereyga ku celceliyo waad furan tahay waad furan tahay waad furan tahay uu yihaahdo ma isku midbaa asaxiixu nacamhaa hadduu saddexdaba tiro isu raaciyo hadyeeray hadduu ku celceliyo xukum ahaan isku mid wey suurada labaad ee dadka mugdiga ka gasha waxaa weeye hadday saacada ama maalmo u dhaxeeyaan ama biliba u dhaxaysana laba dalqadood isma raacaan muhimadda marka lagu leeyahay daahirka nasku laba iyo saddex isma raacaan uu tilmaamayo hal laba dalqadood iyo saddex dalqadood hal cidda ma wada noqdaan wey haddiise uu soo ceshado haddana furo dalqada labaad way dhici laakiin hal ciddo inay laba dalqadood ama saddex dalqadood wada yeeshaan way waxaa la diidayahe masalada nuxurka asaaskeedu marka alaaqu halaa ma dhaca marka lagu leeyahay ama isma raaco waa hal ciddo laba dalqadood isku ciddo ma noqdaan wa min haada albadi ninka haddii maanta iyo beriya saa dambe lasku xanaaqo intaasoo jarwaabku furayu yidhaahdo ilaa ay isku soo noqdaan intii wixii ka horeeya intay ciddadaasi ku jirta halkii dalqad dalqadi dalqad ma haleesho kama daba tagto isku ciddadna ma noqdaan masalada laakiin jamhuurtu ay qabaan masalada labaad aan bidhaaminayna waxaa weeye haddii la yidhaahdo laba iyo saddex baa israacaya siday jamhuurtu yidhaahdeen qayb baa la soo reebi karaa wey marka laba hadday dhici lahaayeen sida madhabku qabo hal baad soo reebi kartaa labaan kugu furay hal maahane waad dhihi kartaa saddexdii baan kugu furay hal maahane ama laba ma ahane waad dhihi kartaa laakiin waxaa shardi ah hadalku inuu xiriiro imaa xaqiiqatan wa imaa xukman inuu xaqiiqatan hadal wada xiriiro israacsan yahay inuu hadalku ka kala go-e wax kaa awood badani ku kala gooyo hadalka qaybta hore markuu yidhi buu qufacay ama waa hindhisooday hadalku waa kala go-ay laakiin hadal kala go ma aha xukun sharci ahaan hadal xiriiruu la yahay maxaa la diidan yahay inuu hadda yidhaahdo saddex baan kugu furay haddaan nidhana way dhacaysaa acbaar markuu joogo mid ma ahane uu yidhaahdo ama sheeko intuu iska galo bad iska galo sheeko iyo dagaal iyo iska galo markii wareeggii gebagabadiisii la joogo laba ma ahane uu yidhaahdo taasay diidan yihiin hadalku hadal wada socda waa inuu noqdaa sababtoo ah haddii aynan saa la dhihin waxaa caddaanaysa ninkan waxuu soo reebayo markii uu furayo wuxuu ku talagashanaa ma ahayn saa darteed intuu ku talagashanaa inay dhacdabaa dhacday bay fuqahadani leeyihiin dalaaq dhacay oo tegayda waa damboo dib wax laga xasuustay ka daba orod ma leh wax tegey oo dhacay oo xuuggiisa sharciga yeeshay oo xarigii gooyey ka dabatag ma leh darteed hadalku waa inuu hal hadaloo wada xiriiro yahay ama xaqiiqatan u xiriira ama xukman u xiriira waxa lasoo reebay asaxaysa waa imisa masaladani waxay gelaysaa masalatu oo masalo usuuliya oo fuqahadu aada isugu hayaana khusuusan baabu takhsiis markay marayaan mukhasisaatu lmutasila bay istinaha ku daraan istinihiiyo shardiga iyo sifada iyo haayadiiyo markay ka hadlayaan waxaa la hayaa alistinaau min alcadad haddii tiro la sheego waxa laga soo reebayo fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan nus baa la soo reebi karaa akar baa la soo reebi karaa aqalla waa la soo reebi karaa masaladaa waxay keentay iyagu inay yidhaahdaan waxaa doontaba ka soo reeb qoladii laakiin tiri nus lama soo reebi karo iyo nus wax ka badantoona labaan kugu furay hal maahane ma asaxaysa agtooda kaa hadalka dambe waa laqwi haddaad tidhaahda saddex baan kugu furay laba maahane saddexduma way dhici laakiin saddex baan kugu furay hal maahane halkuu kugu soo noqon waa in wax nus ka yar aada soo reebto dalqada nuskeeda ma qaybsanto haddaba nuski inaad dhaaftay noqon marka istinaagaasi laqwi noqonaya laakiin masalada usuulkii khilaafkii ahaabay u noqone fuqahadeenna shaaficiyadu waxay qabeen cadadka intaad rabtaad kasoo reebi kartaa oo kun buu igu leeyahay sagaal boqol maahane waad dhihi kartaa way asixi kadaalika yasixu listinaau fi alaaqi wuu asixi idaa wasalahu bihi hadduu la xiriiriyo ama nusa soo reebo wax leh ama ulu ha soo reebo ama uluseyn inta badan ha soo reebo mulaqan qaacidadoodii bay raaceen wayaصixu waxaa asix alaaqii u asaxa tacliiquhu in lagu xiro biاsifati waاshari sifo iyo shardi in lagu xiro way bannaan tahay shardigu waxaa weeye haddii inaad ku darto haddaad saa yeesha waad furan tahay haddaad waxaa samaysa waad furan tahay haddaad waxaa yeeli weyda waad furan tahay haddii haddii haddaad ku xirto shardi waa lagu xiri karaayo alaaqu lmucallaq baa la yidhaahdaa waad furan tahay tanjiizu alaaq alaaq haddaba lasoo afjaray wey oo la tuuray midna shardi baa lagu xirayoo shardigiisii haddii la helo cumuumkii almuslimuuna cinda shuruuihim calaa shuruuihim weeyo shardigii haddii la helay gabadhii furmaysaa midna waa shawaa sifo oo tilmaan in lagu xiro oo uu yidhaahdo haddii roobka inaga qaado sifadu badanaa wax iyada ka soo fulayoo fala ah maaha bilhebel marka la gaaro waad furan tahay bilhebel hadday soo gasho waad furantahay waa sharti waxaa kaloo dhihi karaa hadday roobabku inaga qaadaan roob haddii la waaya waad furan tahay sifaadkeedana iyada marka sifaadkeeda laga hadlayo iyo ay kuleeyihiin shardi kuu kala qaadayaan shardiga waxay u jeedaan haddii lagu xiro fal iyada keeda sifadana waxay ula jeedaan waxaan falkeeda ahayn haddii lagu xiro bil soo gelitaankeediiyo hadday waxaasi dhacaan iyo hebel hadduu soo noqdi iyo hadday wakhtigaasi soo gali iyo waxyaabahaasay fuqahadeennu sifa u yaqaanaan shardigana waxay ku qaydaan waxa iyada afcaasheeda masaladan haddaba tacliiqu alaaq baa la yidhahdaa tacliiqu alaaq asalku qofku wuxuu shardi ku xiro waa shardigii haddii la helo inuu shari wix mashruudka ahaaye uu shardiyey uu dhaco oo hirgala weeyo la xukunkii la siiyo axkaamta shariicadu waa laba qaybood cinda shuruudi wax haddii shuruud lagu xilo shardiga ka soo hormara oon sugin shardigooda iyo wax haddii shuruud lagu xiro bura qayb saddexaad baa jirto waxaa tan hadda ka hadlaynaa qayb waxaa jirta axkaamta shariicada shardi haddii lagu xiro way buraan midi waa baabnikaax hebel hadduu yimaado gabadhan waan kuu meheriyey hadduu yimaado waan aqbalay waxba kama jiro guurkaa waxba kama asaxo nikaaxu sidiisaba tacliiq ma aqbala bay yidhaahdeen waa inanoo iman doontaa masalatu rajca markaan tagno baan masaladaa wax ka tilmaami doonaa haddii alla yidhaahdo qaybina haddiiba shardi lagu xiro iyadaa ka soo horeysa waxyaabaha iimaanka buriya iyo dunuubti iyo macaasida haddaad shardi ku xirto xukunkoodii xilligaa aada xirtay baad qaadanaysaa hadduu qofku yidhaahdo waxaa hadduu yimaado inaan ribo cuna ama bixiyaan diyaaru yahay aahin baad noqonoo xaraan baad ku dhacday imaatinkeeda lagula sugi maayo sababtoo ah inaad tiraahdo waxaa hadduu yimaado ilaahay inaan caasiyaan diyaar u ahay xukmu lmacsiya walimi baad markaaba qaadan wa min hunaabaa waxaa la diiday mucaamalaadka iyo buyuucda qaarkood sababtoo ah shardi waxay wadataa hadday saa dhacdo xaaraan baan ogolaha inaan sameeyo waxaa ka mid a ah waxyaabahan kaararkan aan qaadanee visa kaarka iyo master kaarka iyo credit kaarka la yidhaahdo ama american expresska iyo heshiiska waxaa ku qoran dadkeena soomaalidu heshiiska waraaqaha badana ma akhriyaan gaar ahaan waraaqaha dhabarkooda farta yaryar ee ku qoran ma akridaan waa iska sixidaan waxaa ku qoran muddadaasaan dayn qaadan karaa haddaan muddadaa kusoo celin waaya waxaan diyaar u ahay inaan ribo dulsaara bixiyo adigaad bishari sharin baan ilaahay ku caasinaya ayaa kuu baneeyey waxaa ka mid a ah alaabaha aad kusoo qaadanaysaan in yaryar inaad u bixisaan oo lagu leeyahay sanaad isaga bixi haddaad bixi ku dhamayn weydana sanadaad ku dhammayn weydana ama shardi ay tahay ama curfi ay tahay dulsaar inuu ku fuulo taasi waxaa loo diiday waxyaabaha macaasidaa shardi mustaqbala in lagu xiro shariicadu ma aqbasho qaarna waxaa weeyaan macaasida waaweyno waxay idhaahdeen n ninkii yidhaahda bisha soo socota ama hebel hadduu yimaado ama waxaa hadduu dhaco waan gaaloobayaa markaasuu gaaloobo diinta ka baxay waktigaasaad gaalowday kufrigu haddaba tacliiq bishari ma aqbalo ninkii yihahda hebel hadduu yimaada aan gaal baanahay anugu iyo haddaad tiraahdo ereygaagu afkaa markuu ka soo baxay waad gaalowday macaasidii xukunkeeda qaadan marka lagu yidhaahdo kufri hadday kufri baad qaadan dembi hadday ahaydna dembigii baad qaadan saas darteed macaasida samaynteeda mustaqbalka oo shardi lagu xiray xukunkeedu markaa la xiray buu dhashaa oo falgalaa ee ma suga waktigeeda axkaamta qaarkeedna shardiga waxaa lagu xira waktigiisii buu sugaa sida alaaq oo kaleeto waktigaa iyo waktigaas haddii la gaaro ama aad saa yeesho ama waxaasi dhacaan waad furan tahay waa tacliiqu alaaqo waktigii buu sugaa qaybtaa way qaybta haddaan ka hadlayno min xayu jumla halkan masalan haddaba halka iyadana kaga bixi oon ku gabagabayn masale hadda waxaa badan la yidhaahdo mutaakhiriintii xanaabilada laga soo qaatay gaar ahaanna wada mucaasiriinteennu ay ka soo qaataan sheekh islaam ibnu taymiya masaladu aadka ooga hadlay kitaabkan la yihahdo qawaacid nuuraaniya ee nadru lgadabi wallijaaji la yidhaahdo ama alaaqu lijaaj had ninkii islaanta inuu furo ma rabo inuu cabsiyuu rabaa inay waxaadaysuu rabaa waxa haddaad samaysa way furan tahay baa yidhi waad furan tahay ama nadar buu sidaa ku galay nadru hadabi walijaaj baa lahaa cara iyo muran waxa uu keenay alaqaa matacliiqu alaaq buu noqon mise alxalifu bialaaq oo kafaara gudla rabuu noqon masaladaasu hadal u badan oo dood u badan uu sheekhu ka yidhi laakiin jamaahiiru ahlilcilmi ay qabaan inay baabu tacriiqi alaaq gelayso wixii aan qaraain khaasa yeelanin kolu masalada faahfaahinteeda ninkii raba alqawaacid nuuraani shekh islaam taymiya waa aaaar iyo waxay salafka iyo saxaabada iyo aimadu ka yihaahdeen iyo halka sida loo murmay halkaas kaga hadla u kartaa oo isagu wuxuu leeyahy murtidu ujeeddadu lahaabaa la fiirin oo hadday muran iyo xaarad ku timid hadduu uga jeeday inuu furana way furmi hadduusan uga jeedin oo edbin u waxaa weeye kafaaratlyamiin iyo baabu xarifi bialaaq baabulkafaaraat bay geli warsaasuu isaga warkiisa murtida ku ururiyaayo mararka qaarkood ba xaalado adag hadday yimaadaan baa u wadaadada qaarkood inay uga qayldayaan meelahaas baan u calaa kulli xaal walaa yaqacu alaaqu alaaqu ma dhaco qabla nikaaxi nimaan wax guursanin wax furi karo nabigeena alayh salaatu salaam waxaa ka sugan inuu yihi walaa alaaqa lahu fii ma laa yamlik ama laa alaaqa qabla nikaaxi inama alaaqu liman akhada bisaaqi waxaa wax furi kara nin wax guursaday waxaa wax fura nin xilo gacan ugu jiro laakiin haddii aada furto xaas aadan qabin de waxba furmi maayaan xataa tacliiq cala saxiixi haddaad shardi ku xirto oo tiraahday hebla haddaan guursada way iga furan tahay laqwi kalaam laqwiga wey qofku wuxuu tacliiqin karaa wuxuu tanjiizin karo waxaadan adiguba lahayn oodan faraba ku hayn lahayn waa xorhiye haddaad tiraahdo ama ad tiraahdo haddaan yeesho oon anigu soo iibsada waa xor hadalkaaga xor kama jiro hadday runtaa tahay markuu milkigaaga soo galo xor ka dhig ama markaa xaaskan guursata fur haddaan guursada way iga furan tahay iyo haddii aan hebelsaan noqota iyo inta aadan guursanin shardiga aada xirtay waxba kama jiro walaa yaqacu alaaqu ma dhaco qabla nikaaxi intaan aan la isguursanin iyo meherka hortii alaaq isagu ma dhaco xadiidkaana tilmaamay nabiga calayh isalaatu wasalaam waa arbacun afarna laa yaqacu ma dhaco alaaquhum alaaqoodoo mukalafba maaha afartaasoo qalinkaa laga kor yeelay loomaba qoraba sharcan aqwaashooda xukunba ma lahaba alaaquna qawli iyo lafdiguu ku soo baxaa ama sariix ha noqda ama kinaaye ha noqdee tasarufna ma laha qowlkoodana sharcan axkaam muctabara aba ma laha falkooda iyo xadgudubkoodunbaa baabula damaanaad gala maahane asabiyu ilmo caruuroo yar orsabi maxaa loogu guuriyeyba innaga raggii waaweynaa iyo wiilashii iyo gabdhihii qaan gaaray baa guurkii lagala warwareegi sharciguna waxaa laga hadlayaa ilmo aan qaan gaadhin oo reer iyo xaas leh idinka soomaaliga labadaasi waafajiye halkan waxaa laga hadlayaa ilmihii waa yar yahay mana qaangaarin xaas iyo xelana waa qaba hadduu way furan tahay dhahamiyay furmi maya sabi axkaamtiisa labadoo qoraba waalmajnuunu kii waalaa ruux waalan oo big ah nin baa reer lahaa wuu waashay intuu waalan yahay ama saacada uu waalan yahoo jin iyo wax ku dhacay ha noqoto ama sidiisaba qof isugu dhexyaacay oo khafiifay ha noqdee hadduu yidhaahda xaaskii waan furay ma furmi maya wاlmajnuunu majnuunkan laga hadlayo waa majnuunkii waalidiisu aynan ahayn wax isaga xadgudub ka yimid iyo maandooriye uu isticmaalay aynan ahayn weey waa qofkan xanuunkani ama jin baa ku dhacay ama si kaluu isugu dhexyaacay oo musiiba rabbaaniyaa ku dhacday qofkii sidaa caqligiisu u khafiifay wey ninka sakraankii cinda shaaficiyati nin isagu kasii sarkaamiyey weeyo axkaamta waa loo qaban bay yidhaahdeen arintaasina haddaad u degta waaqica bashariyada iyo noloshooda ninkii meelo badan maray wax badan buu ka arki galbeedkaasi ninku inuu dowladda iyo wax ka sheegoo caaya lama ogola shaksiyaad iyo hebel iyo boqorada iyo inuu magacooda xusa lama ogola wax ka sheego hadduusan cabsanayn marka markuu aad ah ciir iyo caro u qabato intuu soo cabo si uu u caayo buu suuqa usoo bixi mantoo dhan buu dariiqa iyaga ku caaya marka markii la fiiriya waxaa laleeyahay kan waa cabsan yahay naga daaye wuxuu isagu u cabaybana asalku wuxuu ahaa inuu soo caytan u rabi nin caytan u yimid warkii waay marka maadaama caytan uu u yimid waad garan kartaa ku talagal intuu cabo si wax u xumeeyo u fasaadiyo wax u burburiyo waa u samayn karaa calaa kulli xaal ninka masakraankii cinda shaaficiyati alaaqiisuna wuu asaxaa nikaaxiisuna wuu asaxaa marka waan qayilsanaayo waan nilqaansanaayo waxoogay ninkan baashu caadiba ma ahaynoo xashiishad buu soo taabtay iyo ninkan caadi ma ahaynoo biir iyo wiin iyo waxbuu soo cabay iyo waxaasoo dhan kaa saari maayaan cinda fuqahaai shaaficiyati wanaa'imu qofka hurda nin qarwayo hurdoo riyoonaya haddii uu dalqada tuuro waxba lagama soo qaado qofku markuu dadku markay seexdaan waa ka hurdadu waa waxa ku riyoodee ku qarwo saddex wey waa kii nabig ala salaam wuxuu ku sheekaysanayo isku qarwo iyo wax shaydaan xulumu shaydaana iyo wax malagna u keenay saddexdaa midun wey marka marar badan dadka qaar wixii maanta soo maray bay habeenkii ku soo celiyaan qaar baa sheekeeya qaar baa jiifka lagu waraystaa intiina wa idinku jiraa qof jiifa wax waraysta xilli aan filaya siddeetan iyo sagaalkii inay ahayd annagoo arda oo meel wada jiifna baa nin baa hadhadal bilaabay waxaan kala garan weynay ninkan iska ciyaarayo soo jeediyo inuu hurdo sidani ka dhabta annagoo labaa intaan rikoor soo qaadnoon ag fadhiisanay baanu waraysi ka qaadnay mana oga su-aashaan weydiinaba si fiican bu noogaga jawaaba haye hawshaana ka waran taana ka waran halkaa xaggee wax mareen tan see wax noqdeen ninka war fasiixoo sheeko caadi u noo sheekeynaya waa iska seexanay subaxii baan nidhi aan weydiina ninka xalay wixii dhacay ma ogyahayeen kale saa ninkii wixiiba ma ogaba wareedha xalay maxaad noogu warramaysa xalay saasaadna tiriyo idinma dhihin dhaar markaasa waxaan ogaana casharadii baan siinoo iska tirtir baan idniyo meel dad joogaan ha seexan dadka qaar baa warrama goortay seexdaan marka ninkan hadduu daldalmo oo xanaaqo oy xaaskiisii isqabsadeen ku riyoodo oo saddexdiibaad ku furan tahay inaad iyadoo ag taagan ama ag jiifta maboodi oo macarari maya naaimka ninka hurdaayey mukalafa ma ahaba walmukrahi nin la qasbay oo qoorqabad qasab kufur la yihi bisharti qasabku inuu xaqdarra yahay nin gabadhii xuquuqdeedii ka soo bixi waayey xaqeediina gudan waayey xoog baan xariggeeda ku haysanayaa haddii intii dhafoorka laga saara qasab kufur la yihahda